yidhi laa ta'khud alcilma ha ka qaadayn cilmiga min saxafiyin walaa min musxafiyin qof يعني المصحف القرآن كبرتي وأن معلم لهي إيه قف حديث في علوم تكله كتب تكقاتي أو معلم لآن شيخ لآن كاس مرنا وحكا قادني أيو شيخ نوصف شيخي ولذلك ماذا آذي موضوعا وقهد لان يعني وحكاهد لان dadka cilmiga kutubta ka qaato dhibaatada ay leeyihiin oo aan mashaayikhda cilmiga ka qaadanin waxaa ka mid ah alimaamu nawowi raximahullahu kitaabka majmuuca wuxuu kusoo guurinayaa jalkiisa koowaad wuxuu leeyahay isagoo culammadii ka hadlaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen walaa ta'khud alcilma miman kaana akhduhu lahu min butuuni lkutubi min ayri qira'atin cala shuyuukin aw shaykhin xaadiqin wuxuu leeyahay culammadu waxay yidhaahdeen ha ka qaadanin cilmiga qof qaadashadiisaba ay tahay cilmiga uu qaato kutubta dhexdeeda uu ka qaato bilaa shaykhin ayadoo uusan shiikh ku dul akhrinin ama shiikh xaadiq ahoo faahim ahoo xaadiqa aanan cilmiga ka qaadanin markaasuu wuxuu yidhi faman lam ya'khudhu cilmiga qofkaanan qaadanin oo aanan ka qaadanin ilaa min alkutubi kutubta mooye wax kale aanan ka qaadanin wuxuu leeya yaqacu fi tasxiifi wuxuu ku dhacayaa in uu macnihii bedelo ou dooriyo tasxiif baa ku dhacaya markaasuu yidhi wayakuru minhum alkhalatu wataxriif waxaana markaa ku badanayo khaladka iyo wuxuu la taxriifiyo la dabagediyo oo macnaheedii la hadleeyo ayaa ku badanaya weyaan marka mas'aladaas culammadu aad iyo aad ayay uga hadlaan shiikha marka weli tiibuu ku dhex jiraa wuxuuna noo keeni doonaa arki doonnaa ayuu ka hadli doonaa waan arki doonnaa dadka kutubta ka qaato inay dariiqa xaqa xataa ka dhumayaan aan culammadan wax ka qaadanin waddaliilu lmaadiyu daliilka maadiga ah almaadi waxaa la yidhaahdaa maaddo waxaa wixii la taaban karo waa daata oo kale wey yacni almaaddatu markay kutubta luqada ay tilmaamayaan waxay yidhaahdaan waa kullu jismin diimtidaadin diimtidaadin wa wasnin jis yacni jir kasta iyo jasad kasta kulligii oo fidsamo oo miisaan leh ayaa la yidhaahdaa wayashqalu xayizan min alfaraa'i oo weliba haddana owdayo meel oo maaragta bannaan owdi karo bani aadamkaoo kale jismi weeye yani waa maado wey wax la taaban karo wey meel faariqoo owdi kara miiskan waa wax la taaban karo darbiga waa wax la taaban karo wahaakada marka wuxuu leeyahay daliilka la taaban karo alqaa'imu ee taagan oo u taagan calaa butlaani nadrat bni ridwaan ninka ibnu ridwaan la yidhaahdo ama rudwaan la yiraahdo nadaradiisi wataan soo marnay ninka inuu yiri yaani maartay in sheekhna uusan lahayn cilmigana oo kutubta ka qaatay kitaab oo fi sanaa'i maartay inuu sameeyo tahsiil sanaa'a min al inuu sameeyo oo yiri ayadana ka muhiimsan maartay macallin wax laga bartay ila kutubta ka barata ka fiican hadalkaasna imaam al-dhahri oo ku xukumay wataan soo aragnay nadaradaas iyo aragtidaas iyo fiiradaa u watay daliilka u taagan oo arrintaa burinayo waxa weeye annaka adiga ardayaho taraa waxaad arkaysaa ama aad og tahay aalaafa taraajimi kumaan kun oo tarjamooyin ah yacni taariikh ah wasiyari siiro ah iyo taariikh ah cala ikhtilaafi alasmaani zamanada iyo waqtiyada kala bedelkooda iyadoo ay ku sugan yihiin wa mari lcusuuri casriyada soo mara dadka casriga iyo zamanka soo maraya kala duwanaan maritaankiisa uu soo maro iyo wa tanawuci macaarifi macrifada iyo aqoonta iyo cilmiga kala duwanaanshihiisa fanni kastaba uu kala duwan yahay yaad waxaad arkaysaa dadkaasi mashcuunatan inay tahay mid bitasmiyati shuyuukhi watalaamiidi magacaabidda la magacaabay shuyuukhdii cilmiga laga qaadanayay iyo ardaydoodii oo talaamiidii ah yaa kutubta laga buuxiyey hadday kutubu taariikh tahay kutubu taraajim waxaad arkaysaa yacni shiikh kasta markii la soo qaado inta mashaa'ikh ou lahaa ayaa la qoraya inta arday ahoo u lahaa ayaa la qoraya dadkii wax marka waxaa tusaya buuri daliil cad u ah ila waktigii tadwiinka uu bilowday ama cilmigaba u bilowday ilaa waktigaa la joogo kutubta waxaa ka buuxo maa min shaykhin ilaa shuyuukh uu cilmiga ka qaata arday isagana wax ka qaadatay buu marka saasaa kutubta uga buuxdaa buu markaas waxay u qaybsamaan culimmadii wa mustaqilun min dalika wa mukirun mid culummadii badsaday oo culummo badan wax ka qaatay ama arday badan lahaa iyo mid mustaqilahoo yaraystay wamustaqilun mid yaraystay min daalika culummadaas iyo talaamiidaba iyo mustakfirun mid badsaday labadaas u qaybsanaa yani dad isku mid maaha nina intaasoo mashaaikh buu leeya aad u tiro badan yahay nina dhowr sheikh buu ka qaatay midna intaasoo arday ahoo aad u tiro badan buu leeyahay midna dhowr arday buu leeyahay marka fa mustaqilun wa mustaqilun wa mustakirun wuxuu ujeedaa taraajimtaas markaad akhrisid hadda kitaabkan siyar aclaam alnubala la yidhaahdo oo kale alimaamu dahabi uu leeyahay markaa fiiriso markuu nin u tarjameeyaba wuxuu keenayaa markuu taariikhdiisa ka hadlo cidii wax ka bartay culimadii wax ka soo qaatay oo dhan cid asaga wax ka baratay oo idin ayuu soo ururinaya وهكذا ابن كثير في البداية والنهاية كتبت تراجمته ولا مركة ترادسه كتب ساسة كوضع عركي ساوية marka waa daliil la taaban karo Soomaa marka ma jiro culimada loo tarjumeeyo nin aan sheekh lahayn oo isagu cilmiga bartay oo mashaayikh kamida waa naadir wax jira ma aha way yaani waa naadir weeyaan markaas wuxuu yiri wanzur fiiri شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزال من الإسفار لراقبه وحوله وانظر ايق او فيري شجرة وحكرة تكتكسن كلا دوان شجرة أصل كيدا وحا لدهدا وحا لغو جمعية شذور shuduur dahab soomaalka yani waxaa la yidhi shuduura lagu jamciya waxaa loo jeedaa waa qitacu dahabi tultaqatu min macdinihi dahabka markuu dhulkan ku daadsan yahay oo asalkiisi meesha maaragtay godkii laga soo laga soo maaragtay laga soo qaadayana uu joogo qiac fara badan iyo qaybo kala duwan iyo tiro badan uu leeyahay kaa meeshiisa laga soo urursado oo kale wey marka wuxuu leeyahay waxaad fiirisaa kutubtaa kala duwan waxa ku qoran bal waxaad ka fiirisaa min almuktiriina can shuyuuqi dadkii sheekhyaasha badsaday bal ka fiiri kutubtaa kalaajimta waxaad ku arkaysaa dad intaasoo shiikh leh ba ka fiirin xataa balaqa bacduhum qaarkood uu gaaray mashaaikhdooda shuyuukhdoodii aluluufa kumaniyaal kuman ay gaarin intaasuu mashaaikhu leeyahay markaasuu leeyahay sida ku sugan kama fi lcusaabi min alisfaari kitaabka alcusaab la yidhahdo min alisfaar ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay oo liraaqinihi ninkii qoray iska leh bakar abusaydka laftiisa kitaab uu leeyahay wey yaa la yiraahdaa yaan cuzaabka la yiraahdaa marka kitaabkaas sida ku qoran buu leeyahay ani kitaab aan arkay ma aha ولي ما أعرف كتابك وشيء وكان أبو حيان شيخ أبو حيان ليلهذا وأها محمد بن يوسف الأندلسي يعني sheekha magaciisa maxamed ibn yuusuf la yidhaahdo andalus dhulkaa la yidhaahdana culimmadeedii ka mid ahaa waa dhulka sbain hadda loo yaqaano oo gaaladu haysato oo muslimiintu ay intaasoo qarni haysan jireen qarnigii bani umaya markii ay joogeen dowladda bani umaya baa la furtay nin cabdiraxmaan adaakhil la yidhaahdo ayaa dhulkaas qabsaday ilaa yani sideed boqoloo sano ku dhowaad bay muslimiintu haystay dhulkaasaa laga soo garaacay laga soo cayishay maantana waa daar islaami ahaan jirta weliba waxa ku yaalay yani waxay ahayd madaaris aad u weyn bay lahayd andalus kutubo badan muslimiintu ka alifaan waxa weeye magaalo ishbiiliya la yidhaahda iyo magaalooyinkooda aad u tiro badnaaya ilaa yoomina hada afartii muslimiinta way ka muuqataa dhismahoodii iyo kulli way maaragtay yani waa macruuf waa la yaqaanaa dhismahoodii wey marka gaalada kristaanka iskugu tageen muslimiintii markii ayagu isku fitnoobeen oo islaayeen muslimiintii qabiil qabiil isku baabiyeen ba gaalada ka faa'iideystay markaas dhulka dhan laga soo xaaqay weeyaan marka sheekhaas oo andalus joogay ayaa oo ahaa almutawaffa sanad 745 hijriya 745 hijrada nabiga ahaa waqtigaana dhintay ayaa wuxuu ahaa maya idaa dukira haddii la sheegay cindahu agtiisa haddii lagu sheego ibnu maalikin yani ibnu maalik alandulusi haddii agtiisa lagu sheego yaquulu wuxuu dhihi jiray ayna shuyuuhu ibnu maalik aawa shuyuuhdii wax soo bartay buu dhihi jiray buuli yani wuxuu leeyahay ibnu maalik asagaa wax isbaray ma ahayn nin mashaa'ikhla ma ahayn buu leeyahy ibnu maalikna waa taqaanaan waa maxamed ibni cabdillaahi alandulusi yani sheekhan alfiyat ibni maalik iska leh oo naaxiga ahoo luqawiga ahoo la yaqaano weeyaan baarica ku ah imaamka ku ah ayuu leeyahay ayna shuyuukuhu yani nin sheekh lama ahayn saasuu leeyahay laakiin hadalkaas waxaa la yidhahdaa waa kalaamu alaqraana la yidhahdaa maadaama yani waa isku waa isku dhawaay kulay inay soo gaareen u badan tahay 600 iyo wuxuu dhintay 72 hijrada nabiga markay ahayd ayuu ibn malik dhintay weeyaan 600 iyo 72 ee abu hayyaanna wuxuu dhintay 745 waxa dhici karta inay soo gaareen marka sidaa darteed inuu yiri yani awash yuhdisi marka waxay ku xamanayaan oo ku radinayaan inuusan shuyuukh lahayn laakiin xaqiiqada ibnu maalik waxa weeye alandolusi culumuu laha intuu spain joogay andalus u joogay mashaayikhda uu ka qaatay waxaa ka mid ah abu caliyi ashalowbiin sheekha la yidhaahdo ayaa ka mid ah markuu andalus ka soo guuray oo uu soo degay yani maaragtay suuriya iyo shaam ou yimidna magaalada xalab la yidhaahda buu soo degay cilmi fara badan boona ka korsanay ayuu ka korsanay culimadu wax ka qaatay waxa kamid ah ibn al-hajib waxa kamid ah ibn ya'ish aimadaas kamid yahay yuusuf culimo badnaani laakiin culumu cilmiga ka qaatay haddana ilaahay wuxuu fahamsiiyay waad ogtihiin maanta yani kitaabka alfiyat ibn malik la yidhaahdo oo uu ka soo khulaaseeyey kitaabkiisa la yidhahdo alkaafiyat ashaafiya alkaafiyat ashaafiya waa saddex kun oo bayd oo naxwo ah ayuu ku alifay alkaafiyat ashaafiya markaasaa khulaasuu ka soo bixiyey kitaabka alkhulaasa loo yaqaana alfiyaha khulaasaa la yidhahda kumbayg buu ka soo reebay marka ibnu malik alandalusi nin imaam ahoo caalim xagga luqada iyo naxwada iyo sarfiga iyo qiraa'aadka iyo ashcaaru alcarab iyo weliba xataa riwaayat xadiikna lehay dhahay saasuu ku sheega xadiikana warin jiray buu ahaa oo la riwaayo kule calaa kulli xaalin nin luqawiya macruuf ku yahay qiraa'aadka aad buu u garanayay yani nin gabyaabana uu ahaa aad iyo aad maarata fiqiga iyo cilmiga waxaan u jeedaa luqada ku gabyabuu ahaa weyaan marka shiikha marka wuxuu leeyahay ayna shuyuukhuhu marka waxay tusaysaa qofkii aan shiikh lahayn yani oo cilmiga aanuu ka qaatay cilmigiisu inaanan la ictimaadi karaynin maxaa yeele waa saxafi warqado ka qaatay weeyaan laakiin ibn malik mashaayikhu laha hadalkii oo ibn maartay oo leeyahay abu hayyan loo qaban maayo laana waxa dhici karta intuu ogaa kaliya inuu ka sheego intuu andalus la joogo kaliya inuu ka sheego dhici karta weeyaan وقال الوليد يعني شيخ وليد ليراهدو وليد بن مسلم أي وحو ليه كان الأوزاعي الإمام الأوزاعي يقول وحو أرنجري من يراهدبو أها كان الأوزاعي يقول awsaaci wuxuu odhan jiray kaana haada alcilmu cilmigan oo kan ahay wuxuu ahaa kariiman mid wanaagsan yatalaqaahu uu la kulmo arrijaalu raggu ay la kulmaan baynahum dhexdooda qofba qofuu ka qaadi jiray afkiisaasu ka guurin jiray markaasuu asagana ardadiisa afka ugu sii guurin jiray cilmigan yatalaqaahu rijaalu baynahum ayay kala qaadan jireen falammaa dakhala fi lkutubi markuu cilmigii kutubta ou galay oo la qoray oo qoraal uu noqday dakhala fiihi hayru ahlihi dadaan ahal u ahayn ayaa soo galay buu markii dambe markii kutubta lagu diiwaaniyey oo la qoray nin walbaaba dadaan ahal u ahay sida ninkii hadda ah, aan ka soo maraynoo kaleeto uu ka hadlayay tarjamadiisa sheekhu uu ka hadlayay cali ibn ridwan al-misri oo kale iyo dad lamidaba soo dhex galay kutubahaas laga sheekh la iskaga dhigaya asaga waxaa dhici karta inuu si khaldan ugu fahmana way dhici kartaa weeye laakiin markuu cilmigu ahaa talaqiga culimmadaan afkiisa ka qaado kan afkiisa ka qaado waxbay ahayd laakiin markuu kutubtii tegey culimmadiina waa laga kaaftooma xaggaa la iska dhigay maktabadaanaan gelaaya wixii aan ka urursan karaan ka urursani ilaahu aan si khaldanba u fahmo haddaan rabo wayna ku badan tahay dad sidaasoo kale ahi weeyaan aad ugu badan tahay warawaa wuxuu wariyey milahaa arinkaas oo kalena waxaa wliya milaha mila riwaayat alwaliid wey wliid riwaayadiisoo kalena waxaa wariyey ibnu lmubaaraki cabdulaahi mubaarak baa iyadana wariyey yuu ka wariyey can ilawsaaciyi sida weliid ibnu muslim oo awsaaci uga wariyey baa cabdulaahi mubaarakna awsaacibuuga wariyey wsaacibuu uga wariyey wya warwiya mau qoray maya marka hadduu warwiya yidhaahdo waa inuu can dhahaa markaas can weyda kugu daray warawa warawa mithlaha ina tiraahdiis weeyaan riwaayadan oo kale waxa wariyay ibn al-mubarak an al-awza'i buu ka wariyay awal walid ibn muslim samaana ibn awza'i ka wariyay iyadoo kalena abdullah ibn mubarak baa awza'i ka wariyay weeyaan wala rayba waxaan shaki ku jirin an al-akhdha qaadashada min as-suhuf warqadaha wax laga qaato iyo bil ijazati idnida qofka loo idin ijazada waxa weeye kitaabka aan qoray aniga waxa weeye adigoonan akhrin baan ku siinaya kuleeyahay ijaaza kitaabkaan ku ijaaziyey wadac akhri baan ku dhacaya ijaazadaas oo aadan qofka ku dul akhrinin yacni arrinkaas waxaa dhexdeeda wuxuu le waxaa shaki ku jirin yaqacu fiihi inuu dhexdeeda dhacayo alkhalalu khalal oo biqa inuu dhacayo khalal inuu imaanayo khalad imaanayo biq imaanayo shaki kuma jira buuli arrintaas shaki kuma jira walaa siyamaa kumaba sii jirtaba fii dalika alcasri wakhtigaas oo hore ay culammadii hore joogeen fii dalika alcasri zamankaas hore maba ku sii jirtaba xayu lam yakun bacdu naqtun walaa shaklun xayu wakhtigii meeshii lam yakun uusan ahayn bacdu markaas uusan ahayn naqtun dhibco aysan xuruuftu lahayn walaa shaklun shaqalna aysan jirin kumama sii jirinba waagaas tasxiibka iyo khalalku aad buu ugu sii badnaa markuusan xuruuftan aysan dhibcaysnayn ama ayan shaqlanayn wakhtigaas dadkii joogay hadday yidhaahdaan kutubtan ka qaadanayna khaladkoodaba aada u sii badnaa kumama sii jirin weye fatasaxafu lkalimatu kelimadii way doorsoomi oo way isbedelaysaa bimaa yuxiilu lmacnaa hay oo macnuhu yani bimaa shay yuxiilu lmacnaa yani macnaha doorinayo oo min xaala yuxiilu la yidhaahdo macnaha dooriyo ayay isku bedelaysaa manihii macno kale wax maaragtay macno kale u yeelo bay kelimadii isku bedelaysaa weeyaan laakiin walaa yaqacu ma haladkaas oo kale kama dhexdhaco fil ahdi qaadashada min afwaahi rijaal ragga afafkooda laga qaato haladkaasoo kale kama dhaca buu yidhi mar haddaad yani mucallim aad ka qaadanayso wahmigaada iyo khaladkaagu waa yaraanayaa weeyaan wakadalika waxaa la mid ah oo khaladka uu ku dhacaay ataxdiiu ka warramidda min alxifdi xifdigaada aad ka waranto waxbaad soo xifdisay xifdigiibaa dadkii uga imlaynaysa aad uga yeerinaysa marka waxaa dhici karta laftaada inaad khalad ku dhacdo soo la kitaabkii ma haysatide yaqacu inuu dhaco la arkaa fiihi wakadalika waxaa la mida ah ka warramidii min alxifdi xifdiga laga warramo yaqacu fiihi asagana waxaa dhacaya alwahamu khaladkii ayaa ku dhacaya weyaan khaladkii ayaa dhacaya wey bikhilaafi ariwaayati laakiin warinta aad ka wariso way khilaafsan tahay min kitaabin muxararin kitaab yani maaragtay la sugay oo la taxriiriyey oo la caddeeyey markaad ka warinayso iyo markaad xifdigaada ka sheegayso waa kala laba way markaad xifdigaada ka sheegayso rubbama inaad inta wahmiso khalad oo kugu dhacaa dhici karto aad khalad gashabaa dhici karaysa wey laakiin kitaab la sugay oo la caddeeyey marka aad inta ka yeeriso ee dadka u guurinayso cidda kaa qaadatay afkaada ka qaadatayna wax wanaagsana kaa qaadanaysaa weyaan walibnu khalduun ninkaa ibnu khalduun la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu maxamed ibnu khalduuna la yidhaahdaa yani wuxuu ahaa dadkii wuxuu dhintay markii hijrada nebiga ahayd ayuu dhintay cabdiraxmaan ibn maxamed ibn khalduun ayaa layidhaha kitaab la yidhaahdo almuqadima ayuu leeyahay aad u qiimo badan weeyaan ibnu khalduun waxaa u sugnaaday mabxaun nafiisun mabxa oo aad u wanaagsan hay maarata cilmi uu baarayo fii haada arrimahan ku saabsan yani tacliimta naxwadii luqadii wax walba qaabka loo baranay masaaishaas kitaabkaasuu ku qoraa kama fi lmuqadimati lahu sida kitaabkiisa almuqadima la yidhaahdo oo lahu libnu khalduun u sugnaatay sida ku sugnayd yani mabxad aad yani mabxad waa un fasal iyo baab oo kale unbaa loo jeedaa mabxad waa fasal weyn ama baab ama maarata wixii la yidhaahdaba waa ama kitaab wixii aad tidhaahdaba yani baa fasal dhan oo ku leeyahay oo mawduucan oo kaga hadlaya weyan aad shicir iyo gabay ay leeyihiin oo ah wuxuu yidhi man lam yushaafih caaliman biusuulihi fayaqiinuhu fi lmushkilaati dunuunu wuxuu yidhi man lam yushaafi man lam yushaafi qofka aanan afkiisa ka qaadan yani la faruuriyootamin afkiisa iyo bushimihiisa aanan ka qaadan wey caaliman nin oo diinta ahaa ama asalkiisii aanan caalim afkii ka qaadanin fa yaqiinuhu yaqiintiisa waxa uu yaqiininayo fi lmushkilaati masaaisha ishkaalka ku jiro masalooyinka ishkaalka ku jiraahi yaqiinta uu u yeelanayo dunuunun malayaalo wey yacnii nin yaqiinba ku nool ma yaqiiniyo hubsaday ma aha marba haddaadan cilmigaada caalim lagu kalsoon yahay aadan ka qaadanin yaqiintaadu danni bay noqonaysaa weeyaan wax yaqiina ma haysid cilmiga aad haysoo dhan wuxuu isku noqonayaa wax danni ah iyo malamala ayuu noqonayaa weeyaan marka man lam yushaafi caaliman biusuulihi fayaqiinuhu fi lmushkilaati dunuunu yani baxarka baxrukaamila la yidhaahdaa كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل لهذا وزن كاس وياه وكان أبو حيان وحوءها كثيرا إنبذا ما كثيرا ما ينشد انت أو قبيه أو كقبيه أي آب أبدنيد وياه أبو حيان محو قبي جري أورنجري يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهمي لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامد حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم من yani saasuu dhihi jiray gabayadaasu aad u akhrin jiray waa abu xayaan wuxuu ohan jiray yadunnu wuxuu malaynayaa alqumru midka jaahilka ihi anna alkutba kutubtii tahdi inay hanuuninayso oo ay dariiqi xaq toosnaa tusayso akhaa fahmi nin fahmi u saaxiib ah inay liidraaki alculuumi ilaa idraaki alculuumi culuumtii gaaritaankeedii la gaaro inay tusaysabuu u malaynayaa wey marka alkhumru marka la yidhahdo oo qaynka la godo waa bimacna aljaahila loo jeedaa khamru markaad tidhaahdo oo qaynka la kor dhigana yacni waxay dhahaan bayd bay ku kulmayaan والحقد في الصدر فذاك غمر والرجل الجاهل فهو غمر ولا تكن من جملة الجهال منها يقال في الماء الكثير بيها بدن وحال هذا غمر كين كلا كردغا بيو markay badan yihiin الماء الكثير غمر ليلاد ماء غمر بعدين والحقد في الصدر xaasidnimada oo qalbiga qofka ku jirtana gimrun baa la qeynka waa la hoos dhigaa qofka markuu xaasid yahay rajulun gimrun baa la dhahay waa nin maarata xaaqid ah xaasid ah weeyaan والرجل الجاهل نك جاهل كان فهو غمر وجاهل جاهل غمر بالغير كان لغداويا ولا تكن من جملة الجهال بكختمه يعني ذلك الجهاشة كم النقل marka wuxuu leeyahay ninka jaahilka wuxuu u maleeyaa anna al-kutba kutubti oo wax laga qaato tahdi akha fahmin afda wasba'na saahibu akha fahmin ay saahibu fahmin inay hanuuninayso oo tusayso liidraaki alculuumi ilaa idraaki alculuumi culuumta gaaritaankeedii inay tusayso oo cilmi uu ku gaari karo kutubtii markuu daalacdo ayuu u malaynaya qofkii jaahilka ahaa wamaa yadrii ma oga aljahuulu midkii jaahilnimada badnaa waa facuul sooma jeedin waa min amhilati ka mid yahay kii jahliga badnaa ma oga bianna fiiha kutubta dhexdeeda inuu ku sugan yahay hawaamida masaa'il qarqarsoon oo masaa'ishaasoo xayarad wareerisay caqla alfahiimi qofka faahimka ahee aad fahmada u leh caqligiisa wareerisay inay ku dhex sugan tahay kutubta ma u oga buu leeyahy ninka jaahilka ahi yani kutubtii lafteedii yaa waxaa kuu sugan masaa'il qarqarsoon oo nin shiikha inuu kuu bayaaniyo oo mutqin oo caadi ka mooye aadan fahmi karaynin oo dadka caqliga badan fahmada aad u leh ay ka wararto masaa'ishaasa ku sugan ma u oga buu leeyay ninka jaahilka idaa runta haddii aad u qasado ood dalabto alculuuma culumtii haddii aad doonto biayri shaykhin iska dhig dalalta waa dhumi can siraad mustaqiim wadadii toosnay wadadii mustaqiimka ahaayee toosnaa waad ka dhumaysa xaqiiqo way marka dadka ahlu cilmiga ah ahlu xadiidka ah ahlu khayrka ah aadan cilmiga ka qaadanin oo tiraahid anaa keligay wax isbarayo wadadii sawaabku waa ka dhumaysaa markaas wuxuu yidhi wataltabis lumuuru arrimihiibaa iskaga kaa khaldamayo oo iskaga kaa qasmi calayka adiga ayay iskaga kaa qasmayaan xataa tasiira ilaa aad ahaato adalla mid ka dhumid badan oo ka baadinimo badan min tuuma alxakiimi ninka tuuma alxakiim la yidhaahdo mid ka dhumid badan baad noqonaysaa weyan ninkaas mid ka baadinimo badan ayaad noqonaysaa buu leeyahay marka culuumta haddaad tidhaahdid aniga mashaaikhii waxaan u baahanahay ma leh oo yani arrimihii masaaishaadii waa qasmaysaa wax kuu kala saara heli maysid waana dhumaysaa dariiqa xaqana waad ka dhumay inta badan sidaasayna ah xaqiiqadu tahay weyaan aniga waxaan xusuustaa waagii oo fikraddan takfiirka ah takfiirinta oo hadda ummadda wareerisay oo waagii noo timid soomaaliya markay soo gashay xamaraa joogay waa taqriiban kii waa iyo ideedii ayay fakradaasi timid waxaa la yidhi masaajiddu waxa waa masaajid diraar laguma tukanayo ha laga tago dhallinyaradii laga dhaadhacso masaajiddan maaha laba maaragtay ma ahan masaajiddu ma aha ee culummadii waxaa la yidhi wax ka akhrinaysay culummada maaragtay waa culamaau suuq waxba lagama qaadanayo lagama qaadan karo dadkii diinta dadka bari lahaay o dhanaa laga cayay xaggee dadkii ku horeen waxaa lagu horay kitaabka xalan ka sheekeeyay macaalim tariiqi fi mustalahat al-arba'a fi al-qur'ani fi dhilal al-qur'ani jahiliyat qarn al-20 waxa dadkii cilmi looga dhigay midan culimo ahayna guri ku xirta dadkii halkaas ku xareystay halkaas kula jira wixii khawaarij dhumiye waa soo moogidin marka qofka haduu culimada iska fogeeyo ila culimo meeshan yaani maartay uma baahnin waa ka kaaftoonahay khawaarijtii saxaabadii bay inta gaalaysiiyeen ay xagga ka istaageen markaasay jahli halkaa iskula fadhiisteen ilaa dhiiggii muslimiinta ay bannaystaan oo saxaabada dhiiggoodii ay bannaystaan ayay gaareen weyaan marka waxaa la mid a ah hadda dadkan dhallinyarada yararkaa soomaaliya joogo culummada wax culummo la yidhahda ma oggola waad ogtihiin culummo yaa ah. kuwa ayagoo kaleeto ahaa muftuu ah, oo fatwoonayo oo dhiiggii muslimkaa inuu la daadiyo u fatwoonayo oo shiikh maaragtay shiikh u ah waxyaalahaasoo kale iyo mid jaahil ahoo jarii ahoo kutubaha int iska dhexgalay sidii isagoon culamo u ahayn oo kutubaha inta dhexgalo masaa'il jahli inta qaato u maalin walbaba fatwadoodii qaadanaya iyo wax lamida ay wax ka qaataan marka kullamaa qofka uu culummada ka tago waa dhumaya inta badan taas xaqiiqada taas wey dadka ahlucilmiga markaad ka fogaato qofkaas waa dhumaa inta badan weya marka meeshay culummo ku badan tahay oo khayrku ku badan yahay oo dadka ahlu xaqa ah yani ahlu sunnuhu ku badan yihiinna khayrkaa ku badan amnigaa ku badan wanaaggaa ku badan meeshay culummada ku yaraatay iyo dadkii khayrkii sheegi lahaana shartaa ku badan waa xaqiiqo weeyaan marka masaladaasuu shiikhuu ka hadlaya hadalkan uu yidhi adallu min tuuma alxakiim tuuma alxakiimkan waxay dhahaan horta ma nin jira mise wax khayaala matali ka dhigtaa carabtu nin tuuma alxakiim la yidhaahdo ayay masal ka dhigaan waxay leeyihiin ninkaasi yani nin wuxuu iska ahaa jahli ku fatwoodo yufti bikayri cilmi yani wuxuu iska fatwoon jiray cilmi la'aan masaa'ishii la weydiiyeba jawaab buu ka bixinaya markaase dadkii caamadii nin shiikhay u haystaan markaasuu wax baatila fatwoon jiray waxaa ka mid aha waxyaalaha tuumalxakiim ay ka soo guuriyaan dadka ayuu dhihi jiray yani waxaad ku sadaqaysataan gabdhihiinna dadka aanan nimanka caruurta gabdhaha dhalay ayuu wuxuu leeyahay ragga aanan naagaha qabin xaasaska aan lahayn gabdhihiinu ku sadaqays iska siiya sadaqo sida daraahinta loo sadaqeeyo siiya yacni biduun nikaax nikaax la'aan ku sadaqaysta ajaraa ka helaysiinoo dhihi jira gabar baad dhashay nin aan aan xaas lahayn oo guursanin iskaga sadaqayso yacni ha u mehrinin nikaaxi ninna ha u samaynin iska sadaqa waaye marba haddaad tiraa gabadhaada u xarayso waa sadaqou dhihi jira weeyaan marka hadalkaasi ka guuriyaan wuxuu dhihi jiray dheh markii asaga lagu radina hadalkay ku radiyaan tasaddaqa bilbanaati cala albaniini yuriidu bidaka jannaati naciimi buu dhihi jiray yani baydkaas u soo deliishadaan tasadaqa bilbanaati gabdhihiiba wuxuu u sadaqeeyey bilbaniini wiilashii oo yidhi maaragtay yani isguursada guursi maahana yani ha lagu sadaqaysta gabdhihii buu yidhi yuriidu bidaka arrintaa wuxuu ula jeedaa buu leeyahay jannaati naciim yani waxa waaye khayr baad ka helaysaa markaasiiso jannaad ku gaaraysaa gabadhaada iskaga sadaqaysanin sii marka ninkaas oo jaahil ka ihi ayay maal u soo qaataan tuuma alxakiim la yidhaahdo markaase waxay yidhaahdaan gabay bay sheegaan waxay yidhaahdaan dameerkiisa waxay dhahaan fulaanun adalla min ximaari tuuma alxakiima la yidhahdaa dameerka oo tuuma alxakiim ou saarnaa tuuma xakiima ka baadinimo badan danaarkaaba ka fahmi badanay dhahaan yacni nin wuxuu ahaaday dhahaan jaahil murakaba wey markaasaa danaarkiibaa gabiyey bay leeyihiin daneerka laftiisa gabay tiriye markaa gabaygiisi wuxuu leeyahay dheh qaala ximaaru lxakiimi tuuma low ansafuunii lakuntu arkabu liannanii jaahilun basiitun wa saaxibii jaahilun murakabu daneerkiibaa wuxuu leeyahay kulaha qaala ximaaru alxakiimu tuuma ninka xakiimu tuuma liila dameerkiisiibaa wuxuu yidhi low ansafuunii dadka hadday cadaalad aniga ninkaan isaaran oo tuuma la yidhaahda ay cadaalad noo samayn lahaayeen lakuntu arkabu anaa fuuli lahaa dhabarka anaa ka fuuli lahaa meeshu asagii hadda dhabarkii ka saaran yahay fuuli lahaa buu dameerkii yidhi sababtu waa maxay liannanii jaahilun basiitun anuu jaahil baan ahay laakiin jahligayga jahli sahlan waay inaan jaahil ahaan oga dameerkii baa odhanay laakiin wasaaxibii midkaan aniga dusha iga saarani jaahilun waa jaahil oo jahlikan la dul saaray sababtu waxa weeye waa jaahil inuu jaahil yahana ma oga laanna jahliga markay culammada qaybiyaan jahli basiid iyo jahli murakabaa loo qaybiya jahliga basiidka waxaa la yidhahdaa aljaahilu alladii yadri annahu jaahilu qofka markuu jaahil yahay inuu jaahil yahayna uu og yahay waa jahli basiida le jahli fudud wey laakiin aljaahilu alladii laa yadri annahu jaahilun جاهل قفك جاهلك إنه جاهل يهينا أنا الإسلوغين أي جاهل مركب لهذا جاهل جيس جاهل جيس جاهل مركب لهذا مركب منك يعني oo bila sheekh culumta iska dhex galaahi dameertii ninkii tuum alxakiim la dhihi jiray xataa waa kali taabiina waa ka soo hooseeya saasoo kale buu noqonaya macnahaas yidhahdaan wey الفصل الثالث آداب الطالب مع شيخه hadda waxaan ka soo baxnay fasalkii labaad oo ahaa kayfiyat اalabi wاtalaqi cilmiga sida loo dalbo iyo kutubta sida meesha laga bilaabo iyo jaranjaro ahaan iyo qaabka la rabo in kutub culummo in laga qaato arrimahaasaan ka soo baxnay hadda meeshan wuxuu ka gelay alfasl aali fasalkii saddexaad aadaabu aalibi aalibka ardayga aadaabtiisii maca shaykhihi shaykhiisa markuu la joogo maxaa laga rabaa shiikhaada wax kuu akhrinayo wax ku barayo maxaa laga rabaa muxuu yani maaragtay aadaabta aad inaad kula dhaqanta la doonayaahi waa maxay ayuu inta nagu baraya musanifka raximahullah wuxuu yidhi ricaayatu xurmati shaykhi cunwaan buu ka dhigay ricaayatu xurmati shaykhi sheekha xurmadiisa iyo sharaftiisa ilaalinteeda la ilaaliyo ayuu cunwaan ka dhigay بما أن العلم لا لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق يعني وليشه بما أن العلم مربح ذو علمه لا يؤخذ أن لقادنين ibtidaaan bilaabidda horeba marka horeba min alkutubi kutub aan laga qaadanan sooma aanna soo marin inaan kutub laga qaadanin yaa laga qaata cilmiga mashaa'ikh shiikh baa laga qaata marba haddaan kutubta aanan cilmiga toos looga qaadanaynin bal iska dhaaf in kutubta laga qaatee laabudda inay laga maarmaan tahay min shaykhin shaykh inaad ka qaadato shiikhaasoo tudqinu aad sugayso calayhi asaga dushiisa aad ku sugayso mafaatiixa talabi cilmiga doonistiisa furaheeda aad ku sugayso dushiisa yacnii cilmiga asagaa kuu laqinaya miftaaxii buu kuu yahay sheekhii furihii cilmiga kuu furi lahaa mar hadduu arrintu sidaa tahay maxaa sheikha uga qaadanaysaa cilmiga lita'mana inaad ka badbaado min alcahaari yani turunturadii inaad ka badbaado amba yani kufiddii aad ka fogaato iyo wazalali simbirraxadii aad ka fogaato maxaa yeele markaad kutub ka qaadato waad kufaysaa ama waa sambirraxani sambirjafad ku dhexdhacaysa laakiin markaa shiikh ka qaadato maxaad ka badbaadi kufitaankii iyo sambirraxashadiiba ka badbaadi marba hadday arrintu sidaa tahay fa calayka laazim waa ismu ficli amrin waa ujeedaa fa calayka ay ilzam w laazim idan markaa waxaad laasimtaa idan kolkaa waxaad laasimtaa bitaxallii inaad isku qurxiso biricaayati xurmatihi shiikha xurmadiisa iyo sharaftiisa ilaalinteedii aad ilaaliso inaad isku qurxiso baa la rabaa ardaygaa lala hadlaya maxaa yeele shiikhaada oo aad xurmaysaahi fa ina dalika arrinkaasi cunwaana najaaxi guusha calaamadeeda wey cunwaan wxii wax calaamad ku noqdo lagugu garanayo wey cunwaan yani cinwaan najaax inaad guulaysatay waxa lagu garto waa xurmada shiikhaada aad ixtiraamto weya yani najaax aad yani maaragtay aad guulaysato walfalaaxi aad guulaysato waa isla mid falaax liibaan walfalaaxi liibaantii wataxsiili cilmiga helitaankiisii aad xasiliso watawfiiqi waafajinta oo khayrka lagu waafajiyo intuba waxay ku xiran tahay yani biricaayati xurmati shaykhika sheekhaaga xurmadiisa ilaalinteeda aad ilaaliso falyakun marka ha ahaado shaykhuka adiga shaykhaada cilmiga aad ka qaadanaysa maxalla ijlaalin weynayn booskeed makaankeed minka adiga xaggaaga ha ka joogo agtaada midaad weynayso ha noqo wa ikraamin agtaada karaamaha ku yeesho wataqdiirin qadaritaan iyo sharifid agtaada ha ku yeesho wa taladufin dhimrin iyo naxariis agtaada ha ku yeesho intaba shiikhaada kula dhaqan agtaada ha ku weynaado ku karaamiyo taqdiiri u naxariiso wamaa ila dalik fakhud qaado fi majaamic alaadaabi aadaabta aadaabta waxay kulansato maca shaykhika sheekhaada maciisa yani u qaado fii juluusika macahu markaa shiikha la fadhido shiikhaada markaa la fadhido oo asaga aad la joogto aadaabta waxay kulansatay oo wanaag alla imaw iyo wataxadui ilayhi markaad iyo xusnu suaali suaal wanaagsan yani markaa suaalayso suaal markaa weydiisanayso suaal wanaagsan inaad weydiiso iyo wal istimaaci dhagaysi markuu hadlayo ama kuu jawaabayo ama cilmiga akhrina inaad dhagaysato wa xusni ladabi qaado adaabta teeda wanaagsan markaad macalinkaada la joogto adaabta teeda wanaagsan qaado fii tasafuxi alkitaabi kitaabka gedgedintiisa aad gedgedinayso warqadihiisa aad rogrogayso ammaamahu imaam sheikhaada hortii aad ku rogrogayso iyo maca alkitaabi kitaabka laftiisa la jirkiisa markaad gedinayso aadaabta wanaagsan isticmaal yani wuxuu u jeedaa horta sheikhaada inaad ixtiraamta baa la rabaa siday salafkeenna ridwaan ullaahi calayhim a'immadooda u ixtiraami jireen oo xurmo iyo sharaf mashaayikhdooda u ixtiraami jireen alimaam nawowi raximah اllah kitaabkiisa majmuuca markuu muqadimadiisa ka hadlay wuxuu leeyahay wa kaana bacdu lmutaqadimiina dadka mutaqadimiinta ahaa dadkii horeeyey qof kamidii wuxuu ahaa idaa dahaba ilaa mucallimihi ninkii cilmiga baraya shiikhiisii ama mucallimkiisii markuu aadayo ayuu wuxuu samayn jiray tasadaqa bishayin masaakiintu xoogaa kusoo sadaqaysan jiray sadaqoo la soo baxi jiray markaasuu waqaala wuxuu odhan jiray markuu soo sadaqaysto allahumma astur cayba mucallimi allahuma astur cayba mucallimi canii ilaahu mucallimkayga ceebtiisa ilaahu iga qari hay tusin rabbiyo cuyuubtiisa hay tudhib barakata cilmihi minii cilmigiisa aan ka qaadanayo barakadeedana allow ha iga tirtirin buu dhihi jiray yacni cilmigaasna cilmi barakada mid ka qaata ilah uga ya saasay samayn jireen وكذلك إمام الشافعي وحو كوريا ماشان أوليه وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه كتاب هذا مركب قدنا يسو شيخ هذا على جوكته يعني أساس تنبري بأسكتر أهل ترتيب لمرة حال راس ترتيب يسمين جرين يقول سيشن قرط الشيخ الله إلالي آير أي كتاب يسأل جرين وحولي جري إمام الشافعي رحمه الله كنت أصفح الورقة warqadaydaan gadin jiray bayna yaday maaliki imaamu maalik hortiisa raximahullah ilaa imaamu shaafici shiikhiisa imaamu maalik uu ahaa soo maha imaam maalik hortiisa markaan joogo waxaan ahaa usafixu lwaraqa safxan rafiiqa gadin aad u dabacsan ayaan gadin jiray buu leeyahay maxaan u gadinayaa buu aan ka heebaysanayo isaga heebayn aan ka heebaysanayo lianlaa yasmaca waqcaha si uusan dhawaqeeda u maqlin markaan gedinayo babkeeda iyo warqadaan isku dildhacaysa iyo suusan u maqan daraaddeed baan saa u samayn jiray buye marka majmuucu kusoo guurinaysa imaam nawowi raximahullah marka waxa weeye culammadu waxay samayn jireen aayaroo kitaabka u gedinayaa si uusan shiikaas shanqartaas iyo uusan u ilaalin tan labaad waa maca alkitaabi uu leeyahayna kitaabka laftiisa ayay dan u tahay inaad aayar u badasho maxaa yeele haddii kale kitaabka laftiisa jeexmayo waa kaa dilaacaya kitaabka laftiisa aadaaba u baahan yaha lagula dhaqmo oo ahaa inaad tartiib si degan u gediso weeyaan waxaa kaloo laasimtaa buu leeyahay watarki tataawuli التطاول هذا waxaa loo jeedaa waa atakabburu watarafuc baa la yiraahdaa yani inaad iskor yeesho oo kibirto shiikhi inaad ku kibirto watarki tataawulina laazim oo la imo qaado isku dheeray isku dheeraynta yani isku taagida oo sheekhaada isku taagto sheekhaada isku taagtana ayadana yani maarta ka tagisteedi laazim wal mumarati amamahu hortiis inaad ku murantana iska ilaali wa adam taqaddumi alayhi inaad kala hormarto yani laazim ayadana oo qaado cadam taqadumi maca cadam taqadumi ka hormarid la'aan oo calayhi shiikhi aad ka hormarto bikalaamin hadal aad kala hormarto aw masiirin ama socod aad kala hormarto aw ifaari lkalaami cindahu ama afkiisa aad warka ku badiso yani ibnu cuaymiin raximah ullahu markuu sharxayo wuxuu dhihi jiray waxaan xusuustaa buu yidhi yani markii idaa ra'aynaa shaykhana min baciidin haddaan sheekheenna meel fog ka aragna buu yidhi naqifu waan istaagi jirna wanusallim markaasaan salaami jirna buu yidhi haddii aan masjidka isla gelayno wuxuu leeyah maalan idaa kunnaa macahu nadkhulu lmasjida haddaan isaga annagoo la jirno inaan inuu isaga naga horgalo ayaanu dooni jirnay buuyii inuu naga hormaro ayaan u samayn jirnay buuyii laakiin wuxuu yidhi wa ana ma uriidu haada hadda aniga shiikhayga saas u samayn jira laakiin aniga saas ii samaynin inuu yidhi shiikha ma ogolo laftiisa ani ha ii yeelin inuu dhihi jiray maarka marka ma ahan shiikhu inuu naftiisa leeyahay aniga hala ii sameey inuu u sheegaye ixtiraamka ahlu ay leeyihiin ayuu shiikhu ka warramaya aniga saas ii samayn inuu ardadiisa ku yidhi weyn marka culummadu sidaasay ahaayeen socodka markay soconayaan shiikha inay ka dambeeyaan ama dhinac socdaan kama hormari jirin hadalka inay isagoo hadlaya hadal kale ka hormariyaan ma aynan samayn jirin agtiisa inay war tiro badan maantana ku daldalmaanna way iska ilaalin jireen أو أمس مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو أمس مداخلته ama mudakhalatihi yani ow mudaahalatihi yani laazim ka tagisteeda aad ka tagto mudaahalatihi tarku mudaahalatihi wey inaad dhex gasho fii xadiiihi hadalkiisa ood kala goyso iyo isagoo hadlay inaad hadalkiisa dhex gasho shiikhiiu hadal wata inaad hadal kale soo dhexgeliso wa fii darsihi isagoo darsi akhrinaya inaad hadal kale dhexgeliso bikalaamin hadal oo minka xaggaaga ka ahaaday ka tegisteedana laazim oo la imo weyaan aw ililxaaxi calayhi markaasuu su-aasheeda ka aamusay ama yani munaasabadiisa wuxuuna u arkay ama maarata cun baa jira aw ililxaaxi ku celcelin calayhi shiikhii fii jawaabi jawaabta aad ku celceliso tiraahdo su aad ta weydiisaa leedahay shiikh ii jawaab masaladaasaan ku weydiiyey ii jawaab aad ku celceliso taasoo kale inaad ka fogaata baan raabowna mujtaniban adigoo ka fogaanaya aliaara ee iaara suaali su-aasha adigoo ka fogaanaya su badan inaada shiikhaada weydiinin laakiin laa siyamaa maca shuhuudi lmalai maalba malg kumama sii jirto maca shuhuudi lmalai qoomkii iyo dad badan markay joogaan almala dad badan markay meesha fadhiyaan inaad su-aasha badiso adigoo ardaygiisii a ah lama ogola wey ka fogow buu ku leeyahay faina haada mid kani oo inaad waxawy arinkaasi yuujibu laka adiga wuxuu kuu waajibinayaa alquruura isla weynin inaad quruurku galo iscajabiso yani aad kadsanto walahu shiikhiina wuxuu u waajibinayaa almalalu inuu daaro su-aal baad maantana daba taagantaa waa kuu jawaaba ku kala malal inuu ku dhaco marka dambe uu noogo ayay arrinta imaanaysa weyaan marka su-aasha yani waxa weeyaan su-aasha hadday daruuri tahay oo shayga waa soo marnay in culammada la su'aalo qofka labada qof oo aanu cilmigana gaarin waxa waa almustaxii waalmutakabbir in su-aasha laga xishooda maaha waa la weydiinay laakiin su-aashan waa su-aal tiro badan oo ama wax macnaahu faa'iido weyn isan ku jirin ama su-aal tacanut iyo cinaad oo ku jiro inaad weydiiso qofka waxaa gelayso marka dambe dadka dhexdooda markuu su-aalu maanta dhan weydiinayo xoogaa cujbi baa gelaya dadka inuu ka sarreeyo ka mustawowey inuu dadku u arkaan inuu rababaa dhici karto inuu nin wax garanaya yahay inay dadku ogaadaan digay inaynu arrimahaas markaa sheekheen mashaaikhdeena la joogno inaynu aad iyo aad uga fiirsanno weeyaan walaa tunaadii bismihi mujarada walaa tunaadii ha u dhawaaqin shiikhii walaa tunaadihi shiikh ha u dhawaaqin bismihi magaciisa shiikhaada ha ugu yeehi mujaradan isagoo keligii ah aw maca laqabihi ama laqabkiisa naynaastiisa isagoo ay la jirto laqabka waa naynaasta ama koofaarta hadda sidii la yidhaahdo ayaa la yidhaahdaa yacni ayadoo naynaastiisa ay la jirta ha ugu yeeri ka qawlika aad tidhaahda yaa sheekh fulaan oo kale aad tidhi sheekh fulaanow magaciisii naynaasta hadda laqabka waxaa weeye marka hore ha dhihin hebelow ha dhihin ama faaraxow ha dhihin shiikhaadi saasa ku dhihin haddana ha marka labaadna ha ugu darin shiikh caliyow iyo shiikh faaraxow ha ugu yeerin saasoo kale ha dhihin laqabka markuu watana waa taasoo u wadaa bal qul waxaad tidhaahdaa markaa shiikhaada u yeerayso yaa de dheh shiikhaygiiyow dheh waa hadal ka dabacsan soo maa kii hore waa ka dabacsan yahay ow yaa shaykhanaa shiikheeniyow dheh adoo jamcinaya falaa tusamihi marna ha magacaabin shiikha magaciisa hebel ha dhihi maxaa yeele fainahu arrinkaas oo aad maaragtay shiikha aad tidhaahda shaykhana iyo shaykhii oo aadan magciisa ugu yeerin arfacu fi ladabi aadaabta midaasaa ku sarraysa weyaan aadaab aad u sarraysa ilay walaa tukhaatibhu ha kula hadlin sheikhii bitaai lkhitaabi yani taau lkhitaab ha kula hadlin oo maalan ha dhihin kayfa taquulu seebaad leedahay adiga maxaa waxaad odhanayso saasoo kale ama laa taqul kada sidaa ha dhihin taawul khitaabka saasoo u jeeda ama waxaad leedahay qulta anta kada wa kada sidaa iyo sidaas baad shiikhuu tiri yani hadhihin kelimadkaas yani maaragtay marna hadhihin uu leeyahay maxaa yeelay kelimaad wanaagsan ma aha oo culummadii hore a'immadoodii culimmadooda u isticmaali jireen ma marka inuu yidhaahdo yani maalan inuu yidhaahdo shiikha kelimaadka aad kula hadlayso kelimaad maalan qulnaa kada wakada yaa sheekhana qulnaa kada wakada sidaasaynu nidhi ama mara calayna kada wakada waxaasaana soo maray iyo wax lamida inaad tirahdid saas u marka maxay tahay ra'yigeeda inaad tidhaahdid tacur khitaabka oo antada ah aad kula hadasho ayuu sheikhu diidan yahay wuxuuna leeyahay arrintaas waa si uu adab xumo ولا تخاطبه هل حد بتاء الخطاب ولا تناديه هنا أغير شيخ هذا من بعد ميل فكها أغير شيخ هذا جدك جيسك سمري أذين حق أمر يسمى شيخ هبلو أو يرس حقول واقع يقول هذا ميل فكها مري حقولنا هذه من غير اضطرار حدوسا وحد بجرين لكن هذا بجر وعود واقع شيخ لباتات بجرت maalan shiikhii waxaa aragtay laamiga iska galayoo gabaaro ku soo socoto war shiikhow iska jir baawurtiiyo ku dilin waa dhihi kartaa waa baraarujin kartaa taasoo kale gaaridii oo ku jiiran iyo wixii lamid ah waad maaragtay ama khataroo ku jira wax khataraad ku aragtay war shiikhow iska jir inaad tidhaahdo shiikhow iska jir inaad tidhaahdo saasoo kale ugu dhawaaqdo sheekh hebelow iska jir min bucdin meel fukha uga dhawaaqin min hayri itiraarin ayadoon wax dhibaato ahoo keenay aysan jirin ha ugu dhawaaqin sheekhii weeyaan wandur fiiri maa dakarahu الله tacaala allah sarreeye wixii uu sheegay min adilaalati tusin ah cala aladabi adabti ouna tuso maca mucallimi nnaasi dadka mucallimkoodii la jirkiisii alkhayra barayey kii barayey alkhayra wanaagga iyo khayrka barayay nabigeenna loo jeeda sala allahu caleh ali wasalam yacani rasuulka calayhi salaatu wasalaam aadaabtii allah uu ka sheegay fiiri buu ku leeyahay fii qowlihi tacaala allah uu laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda aayaddaasuu soo daliishaday yacni waxaa la leeyahay laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum nebiga u yeeristiinna aad u yeeraysaan ha ka yeelina dhexdiinna ka ducaai bacdikum bacdan qaarkiin qaarka kale uu u yeero ha ka yeelina marka aayadda laba macnoba waa lagu inuu yahay masdaru mudaafun ilaa faacilihi ama inuu yahay masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi labadaba way sheegaan labada icraabood waa la sheegaa haddii masdaru mudaafun ilaa mafcuulihi aan ka dhigno masdar mafcuulkiisii loo idaafeeyey haddii aanu ka dhigno laa tajcaluu ducaa'akum macnahay saasoo noqonaya u yeeristiina aad nebiga u yeeraysaan ha kala mid dhigina ka ducaa'i bacdukum bacdan sida idinka qaarkiin hebelow aad u tiraahdo rasuulka nabiyulaahi moxamed yaa moxamedu ha dhihnina yaan iskugu yeerin yaa axmadu ha odhanina sida adiga yaa caliy iyo faarix iyo jaamico aad u leedahay oo kale ha u dhihin saasaana leeyihi macnahaas waxa weeye waa macnaha hadda shiikhoo uu wato aayadda u keenay wey in sida nabiga loo qadariyo ya rasuul allah ya nabiy allah ayaa la yidhaahdaa laqabka ilaahay siiyeyna naasta ugu yeeray ayaa loogu yeeraa laakiin magaciisa mujarada ilaahayba uguma yeerin qur-aanka aragtaa nidaha qur-aanka dhex gashay kulli yaa ayuha rasuulu baad arki yaa ayuha nabiyu baad arki yani ma aragtay yaa ayuha almusammilu yaa ayuha almudairu wahaakada baad arkaysa laakiin arki maysid hal meeloo yaa muxamed waa qur ma laga soo helaayo haddii muxamed magaciisa la sheegana ifadiisaa la daba dhiga ifat risaala muxamadun rasuul اllah ma kaana muxamadu aba axadi min rijaalikum walaakin rasuul allah maga rasuulkii baa la daba dhiga marka marna magacoo mujarad ah lama sheego marna magaco mujarad ah nabigeena looguma yeerin salawaat llahi wasalaamu caleyh haddii aan ka dhigno masdaru mudaafin ilaa faacilihi masdar faacilkiisi loo idaafeeyey haddaan ka dhignana wuxuu noqonayaa laa tajcaluu ducaa arasuuli iyaakum rasuulka yeeristiisa ou idinku idin yeerayo rasuulullah faacilkii markaasi rasuulka wicidi oo idinka idin wacayay ha ka yeelina ka ducaai bacdikum bacda qaarkiin qaarka kale u yeeray oo nabiga adoo salaad ku jira xataa adoo ku yeer wayna salaadii ka baxda يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وحدين ماركتي نولين يهدوا إذن كبير أجيب بالي النبي عليه الصلاة والسلام مركا yani nabiga yeerista markuu kuu yeero qof kale inuu kuu yeero kale ha kala mid digi marka sheekhu wuxuu halka u soo qaatay sida rasuulka loo qadariyay calayhi salaatu wasalaam culummaduna yani inkastoo nebiga qadarkiisii gaarin laakiin waxaa waye waa waraaat alambiya soo maa ambiyada dadkii dhaxlay wey marka sidaasoo kale shiikaada yani u qadariyo magaciisa ha ugu yeerinoo waxaad tidhaahda yaa shaykhii yaa shaykhana sidaasoo kale ugu yeer haddaysan wax daruuraa ay jirin weeyaan markaasuu yidhi wakamaa laa yaliiqu an taquula liwaalidika di lubwati tiiniyati ya fulaanu ow yaa waalidii fulaan falaa yajmulu bika maca shaykhika wakamaa laa yaliiqu sida aynan u habboonayn an taquula inaad tidhaahdo liwaalidika waalidkaagii adiga ku dhalay inaad tidhaahdo sida ayan u habboonayn waalidkii dilubuwati tiiniyati dhoobadii aabbanimadeedii loo nisbeeyey aabbanimadii dhoobada u saaxiibka ahaa yani aabbanimadii dhoobada loo nisbeeyey aabbihii u saaxiibka ahaa macnaheedu wuxuu u jeedaa maadaama baniaadanka dhooba laga abuuray asalkii baniaadanka nabiylaahi aadam sootiina lagama abuurin dhowbaa laga abuuray dhoobadaasaa laga abuuray marka aabbahaanku dhalay sida aysan u habboonayn inaad ku tiraahdo ood yani ku tiraahda yaa fulaanu inaad tiraahdo ama inaad tiraahdo yaa waalidii fulaan aabbahaygii hebel ahaayo waalidkaygii hebel ahaayo lama ogolo waalidka in loogu yeero lama ogolo aabbaha iyo hooyada inaad tiraahdid yani eh, haddii maalan faaimo la yidha yaa faadimoy inaad tirahdid maaha aabbaha haddii cali la yidhaa caliyow inaad tirahdid maaha inaad ugu yeertid maaha ama aabba caliyow xataa inaad tirahdid lama rabo ama hooye faadimoy inaad tirahdid lama ogolo weyaan hooyo inaad tira ummi iyo abi iyo kalimaad ixtiraam iyo taqdiir tusinayo ayaa laga rabaa marba haddii waalidkii sidaa inaad ula khitaabto lagaa doonayay oo inaadan magacooda mujarada aadan ugu yeerin yani maarata lagaa doonayo falaa yajmulu marka ma quruxsana bika adiga kuuma quruxsana inaad maca shaykhiga ka shiikhaada la jirkiisana inaad sidaasoo kale ugu yeerto ma habboona buu leeyahay yeelay ubuwa tiiniya yani waxaa la yidhaahdaa aabbaha oo nasabka ah ayaa la yidhaahdaa marka shiikhii marka waxa weeye yani waxa weeye waa abun filcilmi wa maaha aha aabbihi adig ku dhalo ab fidna sabab ma aha laakiin shiikhu wuxuu joogaa aabbihii cilmiga ku baray ayuu la mid yahay oo uu joogaa cilmigu aabba kuugu yahay marka sidaa darteed aabbahii nasabka sidaa u qiimaynayso aabbaha cilmigan inaa u qiimaysa baa lagaa rabaa macnahaasuu musanifku u jeedaa weeyaan falaa yajmulu bika kuuma qurxana maca shaykhi kana inaad sidaasoo kale ku tiraahdo yaa shaykhii fulaan iyo yaa fulaan magaciisa ugu yeerto ayadana lama ogolo weeyaan waltazim laazim tawqiira almajaalis majliska weynayntiisa la weyneeyo majlisulcilmiga loo jeeda inaad weynayso laazim iyo wa idhaara suruuri farax muujinteeda laazim min adarsi darsiga xaggiisa aad ku faraxsan tahay iyo walifaadati bihi yani darsigaas ood faa'iidaysatay farxid aad ku faraxsan tahayna muujinteedana laazim yani inaad darsigaas aad arisatay inaad darsiga aad baranayso shiikha ka baranayso inuud maaragtay yani farax aa muujiso baa la rabaa majliskani inaad qiimayso baa la rabaa wuxuu leeyahy sheekh bin cuthaymiin raxmat ullahi calayhi hada muhimun hada aydan muhiman buu yidhi arrintan waa arrin muhiima wey an tubdiya suruura min addarsi walifaadati minhu inaad darsiga iyo ka faa'iidaysigiisii farax inaad muujiso waan tartaqubahu bifaariqi sabri inaad maaratay darsigii u sugto sabir yani maaratay oo aad darsigii u faaruqisay inaad ku sugto amaa an tamalmala yani inaad hadba geesu leexleexato darsiga maala waxaa majliska qiimee marka lagu leeyahay haddaa isa garwaaxaysato ood maaragtay eh, maxaa la yidhaahdaa eh, jilbaxirka ixtibaa darsigoo la akhrinaya aad iska jilba xirato darsigii ma aadan qiimaynin shiikhiyo darsiga akhrinaya haddaa lugaha ku soo fidsato waxa weeye darsiga majliskii ma aadan qiimaynin lugahaad aad ku soo fidsatay marka wuxuu leeyahay shiikha maratan tuqallibu alkitaaba yani darsigiiba ihtimaam uma haya ninkan kitaabku iska gagadinaa maanta dhinacashara la akhrinaya marba xagguu iska rogroganaya ama maarata kitaab kale soo qaadanaya akhrinaya iska mudaalacaysanaya darsigiina waa fadhiyaa ama maarata waxaa la mid ah wuxuu leeyahay wamaratan tukhatatu bilardi dhulkaan iska xariiqaysaaba darsibuuba ku jiraa dhulku iska xariiqanaya ninka wamaratan yani tulicu siwaaka tatasawak adaybaadiska soo baxsato iska cadaysanaysa darsiga lagu akrina waa iska cadaysanaysa waxyaalahaasoo kale iyo waxa lamidka ahi maarata loo maarata majliskana ma qiimaynin darsigiina nin farax ku qabaahay oo ka faa'iidaystayna ma noqonayo waxaa la mida hadda yacni waxaa bahalkan taleefanada aan jeebabka ku wadano asoo dhacay markaasuu ka istaaga waxaa dhaafayso intaasoo cashara waxaa laga yaaba inay dhaafto oo maaragtay waa istaagaya bannaankuu la tegaya halkaasuu la aada waxaa ka roon darsi intaa ku jirta xir bahalkan casharkaada dhammayso mobaylka qofkii ku soo wacay uu ku sheegi meesha kuugu yaala hadhowdi markaad darsiga adiga salaadaada khayrka aad dhamaysato kii laha wac markaas adiga war casharaan ku jiray markaas u sheeg wixii uu ka laha adiga la hadal laakiin darsiga adiga ku socdaa iska istaagaysa markaasaad inta meeqa beesha ku dhaafaysa meeqa bad darbaa ku dhaafi karta oo wixii aad ka faa'iideysan lahayd weeyaan waxyaalahaasoo kalea la mida ah. waxaa la mida ah darsigii oo mucallimku u akhrinayo labada arday iska sheekaysanayso sheeko ku dhex jirto ihtimaamba inayna siinaynin ayaa imaan kara weeye marka waltazim laazim tawqiir almajlisi majliskaasi oo fadhiga cilmiga majaaliska cilmiga weynayntiisa iyo waqaarka uu leeyahay laazim waxaa kaloo laasimtaa waidhaara suruuri فرح موجنتينا لازم من الدرس أتكو فرح سنتهي إيوذي فادتي به درس فائدة سليس أت فائدة ستأتكو فرح, أتكو فرح سنتهي وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا تسقطه ذلك فلا يسقطه ذلك من عينك هل كان مسنك حكوه شيء وحوليه وإذا بدا لك حدو كو موغضه وكو ظاهره لك عليك وكو ظاهره min ashayki shaykii baad gef ku aragtay khalad baad ku aragtay gefaa ku aragtay oo wahamun ama khalad baadba ku aragtayba khalad baa ka dhacay darsigii u akhrinaya ku khalday mas'alabuu khaldamay ama khata kalaa ka dhacay ama maarata waxbaa la su'aala la weydiiyey su'aashiibuu eyr yani si aan ahayn u jawaabay oo ku khaldamay markaa sidaasoo kale aragto ama wahmi waxuu ismoodsiiyey ama khalad baaba ka dhacayba falaa yusqidhu shiikhaada yuusan ridin daalika khatacaas yarka aad aragtay iyo qaladka yarkoo aad ka aragtay min caynika indhahaad ishaada yuusan ka ridin كان وابا وابا قف الشيخ بماه كان انت تترى انك عررته لان بني ادم هو عرضه للخطا قف قف المجلس ما هنا قف المجرى علماء بيجري يعني ما من عالم إلا وله هفوة عالم مجره إلا قف أيو أيو ولازم وإنه قفا كما أن للجواد كبوة faraska aad u dheereeyo orodka badan soomarmar ma kufo soo orda isagoo orod badan mar iska kufa marka sidaasoo kaleba nin kastoo caalima ah, yaa marmar uu difow ku dhici karaa marka shiikhaanaa dafay ama mas'alo fulaanu ku khaldamay ama maaragtay eh, kitaabkaasoo masalada qaybkii sidii aan ahayn u sheegay ishaada yaysan ka dhicino qiimo darraiyo shiikhiyo yacni yuusan agtaada qiimo la'aan ka noqonin buu ku leeyahay maxaa yeele bani aadamku waa wada gafaa weeye laakiin hadduu shiikhu ou yahay shiikh gaf badan ba isaga dhanba wixiisa dhan wada gafsan yihiin oo waxa aad ka faa'iidaysan maanta min bidaayati ilaa nihaayati khaladun aad ku dhex jirto kaasoo kale ka tag waxbaa ka akhrisani sababta waxaad ka baranaysaanba jirinba sooma waxaa kaga maranaysidba khalad boobu ku baraya adiga khalad baa iyo waxaad ka faa'iidaysanaysa waxaan sax ahayn weeye tan labaad haddii shiikhu uu khaldamo yani sheekhii baa masale ku khaldamay ama wuu sadriyey ama sabqulisaana ku dhacay ama masalow si khalad u sheegay haddii shaygan la duubaayo sida sheekh ibnu cuthaymiin uu leeyahy oo hadda waa duubnaa duruusta waa la duubaa soo maha casharadaas la duubayo haddii musajal uu jirood og tahay waa in sheikha lagu baraarujiya si khaladka markiiba loo marka khalad hadu sheego isla meesha lagu saxa haduu wax wahmiyo waa loo sheegay sheekh meesha oo ka tagtaa la yiraahdo si khalad u fasiro ma macnaas ma sheekhu bal kun qafiiri in la yiraahdo oo maarata la baraarujiyo waxa yeelay qofka khaladka loogama tago laguma sii daayo waxa way waa insaan way waa gafaya way marka waxa way insaanku qofka marna waa khaldama marna waa asiiba soomaa marna waa gafa marna waa asiiba laakiin yeesan keenin khalad kugu dhacay khalad oo shiikhu ku dhacay inaad darteed shiikha dhab uga tagto tiraahdo jaf yaru ka dhacay inaad tiraahdo wax macnaha uu leeyahay iyo qiimo uu leeyahay lama arka naga wad inaad hadhihin wuxuu leeyahay shiikhu midna naqulu buu leeyahay sheekh ibn Uthaymeen la yajuzu laka an taskuta ala al inaad ka aamusta shiikha khaladkiisii kuma banaana buu leeyahay laana hada darar alayka wa ala shaykhik gafka ka aamustaahi oo khaladkiisa tasxiixin dhib bay shiikhana ku tahay adna kugu tahay buu yidhi fa innaka idaa nabbahtahu cala alkhata'i haddii aad ku baraarujiso gafkii khata'ii gab ka dhacay waintabaha ou baraarugo aslaxa alkhata'a shiikha gafkii ayuu wanaajinaya waa habaynaya wey wakadalika alwahmu wahmigii qaladkii ka dhacayna oo ismoodsiiyana sidoo kale u wuxuu leeyahay laba nin oo magacaabaya nin la yiraahdo al-akh Musa iyo al-akh Abdullah kullu waahid minhumma ma sha wuxuu leeyahay kullu waahid ma sha Allah maasikum bimusajjal mid kasto labadooda kamida ah, wuxuu wataa record wax lagu duubo wataa fa ila lam yuslih al-khata'a hadusan awsan hagaajin gaftii aniga iga dhacay fi xiini waqtigiisa oo awsan hagaajinin nashara hada al-ilmu ala al-khata'i ama nashara hada alcilma cilmigaasuu faafinaya wuxuu ku faafinaya cala alkhata'i gafkii buu ku faafinaya yani qofkii saaxibkiisaa faafinayo ama nashara hada alcilmu baa faafayo cala alkhata'i gafkaasu ku faafaya falaa budda min atambiihi fii makaani darsi markaasoo kale maadaama la duubayo darsiga inta lagu jiro ayaa sheikha la baraarujiya tambiih la siiya la baraarujiyaa buu leeyahay masaladaas wey haddii ardayda dhexdeeda intuu qofka khalad qaadan lahaa inaad shiikhu ugu ishaartida tiraado meeshaas dadkii aadan u aamusin ayaa la rabaa wey marka wuxuu leeyahay inaad yani wuxuu yidhi waidaa badaa laka hadduu kuu daahiro kuu muuqdo khata'un gafmina shaykhi shaykhi uu kaaga muuqdo oo wahamun ama qalad uu kuu muuqdo falaa yusqidhu arinka daalika arrinkaas yuusan ridin shiikhaagii min caynika ishaadii yuusan ka ridinoo wadaadkan qiimo ma laha fa innahu maxaa yeelay indhaxaada hadduu ka dhaco shiiku oo aad diiddo sababun lixirmaanika min cilmihi wuxuu sababku ugu noqonaya lixirmaanika hoojintaada min cilmihi shiikha cilmigiisa lagaa hoojiyo man da ladii yanjuu min alkhatai saalima hadal aad u qiimo badan wey waman da waa kuma kuma yanjuu alladii kii ah yanjuu ka badbaadaya min alkhatai khata'a ka badbaadaya saaliman asagoo aan ceebba lahayn yooya qof ciidanka fiihi walmacsuuma man casamahu allah rasuulka ilaahay la ilaalin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh cidaan gafinba ma jirta weye waxay dhihi jireen ayu rijaali lmuhadabu oo kale weye yuu yahay qofka gaf laga dahiray iyo aana gafinoo qaladba aan ku dhicin ambiyada ilaahay iyo rususha macsuumiin oo la ilaaliya amaa dadka ka soo haray waa ومن ذا الذي وكما من ذا وكما الذي كي ينجو كبد باذي من الخطأ قفك سالما أسقوا مد بدباذ قبه يا قف كبد باذو يعني ويريها قف قف كبد باذو بعد الرسل قف قف كبد باذه ويريها ويا واحذر اسك إلالي أن تعامله شيخي إن الله معاملاته وتقول دقنته inaad kula dhaqanto bima shay yudjiruhu yani noog geliyo daal geliyo ou ka daalo yani mucaamalo oo ku noogayo oo ku daalayo inaadan aadan maarata shiikhii kula dhaqmin ta iska ilaali buu leeyahy wuxuu ku noogo maanta dhan inaad noojiso un ood ama su-aal ku waasho ku noojiso ama war ku wereeriso iyo wixii la midka ah oo dajar ku rida iyo daal iyo malal ku rida iska ilaali wa ما شيء يسميه كما قعابان المولدون تلك مولدين تليران يعني dadkii gadaal ka yimid oo luqada asalkeeda aan u dhalan luqada carabiga ah ayaa la yiraahdaa ama khaliidka ah ayaa loo jeedaa muqtaradka ah ama laba jiis iska dhaleen ama maartay luqada carabiga fasiixa aan ku hadlin way muwallidiinta dadkan dambaa la yiraahdaa dadkan dambe markii luqadii cajamta isdhex gashay lahajaadka caadiga lagu hadlo iyo kalimaadkoodii waxa ay ku magacaabaan xarb al-asaab xarb al-asaab dagaal maskaxeed yaani maartay oo kale yani shiikhii baad imtixaana gelinaysa waxaad rabtaa inaad ogaato inuu cilmi leeyahay iyo inuu jaahil yahay iyo inuu maaragtay nin sabir badan yahay iyo inuu dulqaad badan yahay iyo inaad ogaataa rabtaa markaasaad yani maanta dhan su-aal oo aad ku dhibayso ayaad magacaab buuriya xarbu lacsaa baa la yidhahdaa marka kalimaadkaas wey bimacnaa waxaa loo marka maskaxdaas la dagaalankeedii bimacnaa wuxuu u jeedaa imtixaana shaykhi shaykhii imtixaanidiisii la imtixaano cala alqudrati alcilmiya ay calaa qudratihi alcilmiya awoodiisa cilmiga intay la eg tahayba inaad maarata imtixaanta rabtaa iyo wataxamuli iyo dulqaadkiisa inta uu yahay oo wax qaadi kara baad imtixaanaysaa marka lama ogola arintaasoo kale inaad shiikaas aad malal geliso oo aad maanta dhan ku imtixaanto qadarkiisa cilmigiisii intuu la egyahay maanta dhan bal inuu xanaaqayo in kale wuxuu ka xanaaqaa maanta dhan ku tuurto oo tiraada dulqaad ma leeyahay mise ma laha waxaasoo kale shiikaada inaad kula mucaamalooto lama ogola buu leeyaha wey marka masaaishaas ayuu shiikhu noo sheegay waana masaail runtii aad u wada qiimo badan hada wabilahi towfiiq sal allahu wslam cala nabiyina muxamedin wala ali